bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyn halkanna waxaannu idinku soo gudbinaynaa casharkii shanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wsala allahu calaa muxamadin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى وعوشك رسول كيسه ilaahay markuu qiblada uu rasuulku qaabili jiray intuu madiine joogay lix iyo toban bilood amba toddobiyo toban bilood waxa uu tukan jiray xagga baytalmaqdes ilaahay wuxuu u sheegay rasuulka inuu fari doono inuu maka qaabilo rasuulkuna isaga ayaa sidaa jeclaan jiray marka qibladaa hore laga soo jeediyo maaragtay uu rasuulku qaabili jiray baytalmaqdes waxyaabaha ay odhan doonaan dadka maaragtay munaafiqiinta ah amba mushrikiinta ah ambaba maaragtay culimmadii yuhuudda ah ayaddu caan bay ku wada tahay ayaa ilaahay rasuulkiisa u sii sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rabbi waxa uu yidhi qaala tacaala sayaquulu waxay odhan doonaan assufahaa kuwa caqliga liitaa waxay odhan doonaan waa jamcu safiihin safahada waxaa la yidhaha fudaydkaa la yidhaahdaa haddii luqada carabiga la yidhaahdo thawbun safiih macnaha waa maro fudud amba khafiifa weeye macnaha waa dadka qalbigu caqligoodu liito sayaquulu waxay odhan doonaan assufahaa kuwa caqliga hooseeyaa waxay odhan doonaan amba liitaa oo min annaasi dadka ka midi amba min annaasi xaalay dadka ka mid yihiin maa maxayba maada istifhaamiya weeye maa maxayba wallaa ka jeediyey hum kuwan muslimiinta amba mu'miniinta ah maxaa ka jeediyey macnaha moxamed iyo asxaabtiisa can qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey baytlmaqdeskay qaabili jireenay xaggiisa u tukan jireen lix iyo tobanka bilood amba toddobiyo tobanka bilood maxaa ka duway maa maxayba shaygeeba wallaa ka jeediyey hum ayaga can qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey allatii qibladii kaanuu ay ahaayeen calayhaa ayada korkeeda macnaa qibladay qaabili jireen maxaa ka duway qul waxaad tidhaahdaa nebiyow lillaahi alle ayaa iska leh almashriq qorax ka soo bax iyo walmaqrib qoraxu dhacba rabbi baa iska leh haddaa baytalmaqdis qaabidili jirteen maantana ilaahay idin faray inaad qaabishaan kacbada ilaahay baa labadaba iska leh yahdii wuu hanuuniyaa alle man yashaa qofkuu doono ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa ilaa siraad dariiq buu ku hanuuniyaa dariiqaasoo mustaqiim toosan dariiq toosan baa ilaahay ku hanuuniyaa markaa ma caarido oo kama hor yimaado awaamirta ilaahay iyo axkaamta ilaahay uu soo dejiyo <clears throat> macnaa qof hanuunsan weeye ilaahay baana siduu doono yeela ee nasakhan markaa qibladii la bedelay ee beyt almaqdes laga soo duway loona soo duway rasuulka ilaahay kacbada wa awalu naskhin fi lqur'aan baa la yidhaahdaa waa sida uu qabo ibnu cabaas iyo jumhuur alculamaa ma ilaa rasuulku intaanu madiine tegin horeba uu maka u joogay uu tukan jiray wuxuu qaabili jiray baytalmaqdes iyo kacbadaba qaabilidooda wuu isku jamcin jiray bay culimmadu leeyihiin oo labada rukni dhexdooda intuu ku tukado ayay kacbaduna dee muqaabilkiisa noqon jirtay halka ku beegan baytulmaqdesna oo kusii beegnaa laakiin markuu madiine yimi jamcintaasi aanay suuroobi karaynin ayaa ilaahay wuxuu faray in rasuulku xaggaa salaadiisa la qaabilo baytulmaqdes rasuulkuna wuxuu jeclaa qiblatlibraahiim ah maaragtay inuu marka dambe inuu qaabilo ilaahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala wakadaalika sidaa aanu uga dhignay qibladiinaba mid dhexdhexaada amba sidaa aanu idiin hanuuninay labadaba way noqon kartaaye ayaa jacalnaakum aanu idinka dhignay ama aanu idinka yeelnay umma ummad aanu idinka dhignay ummaddaasoo wasadaa cadaalad leh ama maaragtay khiyaar ah alwasad iminka waxaa halkan loola jeedaa alkhiyaaru waljwad buu noqonaya sida loo yidhaahdo qurayshun awsad alcarabi nasaban wa daaran ay khayruha markaa shayga wasadka ah ee dhexdhexaadka ah yacnii dee kuma jiro amba kuma yimaado xadgudub iyo gaboodfal midnaba teeda kale hareeraha marka shayga koobaasha xigaa uu madho shayga bartamaha ku jira had iyo jaraale wax iska badbaado weeye marka alkhiyaar baa loo jeedaa amba umad sharaf badan sida salaada casar baa loogu tilmaamay salaat lwustaaba macnaha ummad shareecadeedu ay kaamil tahay manhajkeedu uu toosan yahay madhabkeedu uu cad yahay ayaa tihiin weeye allah wuxuu leehi subxaana wa tacaala wakadalika sidaa aanu idiin hanuuninay amba kacbadiinnaba aanu qibladiinnaba uga dhignay mid dhexdhexaad ah oo bartama arlada bay ku taallaa mufasiriinta qaarkood way yidhaahdeene ayaa jacalnaakum aanu idinka dhignay ummah ummad aanu idinka dhignay wasadaa cadaalad leh marka wasadkani inuu ummad cadaalad leeya waxaad ku garanaysaa dee shuhaaday noqonayaan dad maragala dee maragana shuruudihiisa waxaa ka mida ah inuu yahay caadil qofka markhaatiga noqonaya waa inuu caadil yahay oo lagu aamini karo maxaa ilaahay aan uga dhignay buu leey aanba idinka dhignay inaad noqotaan ummad cadaalad leh litakuunuu si aad u noqotaan litakuunuu si aad u noqotaan amba aad u ahaataan shuhadaa kuwa marag ah amba markhaatiya ah si aad u noqotaan cala annaas dadkana ugu marag fura yowma ku marag furi doona weeye iyo wayakuuna waliyakuuna inuu noqdo alrasuulu rasuulkuna inuu ahaado calaykum korkiinna shahiida marag qur-aanku isagaa isfasiraya rasuulka ilaahay wuxuu marag inagu noqonayaa marka ilaahay qiyaamaha keeno subxaanah wa tacaala allaah wuxuu yidhi wamaa jacalnaa kamaanaan dhigin amba ugamaanaan yeelin alqibla qiblada umaanaan yeelin amba kamaanaan dhigin qiblo aljiha jihadii kamaanaan dhigin jihada kamaanaan dhigin allatii jihada kunta aad ahayd nebiyow calayhaa ayada korkeeda awalan oo intuu rasuulku joogay maka dee wuxuu qaabili jiray kacbada ayuu qaabili jiray oo maalan iminka qiblo hadda kaagamaanaan dhigin alaana baad qadaraysa wamaa jacalnaa kamaanaan dhigin alqibla qiblada ugamaanaan yeelin aljiha jihada kamaanaan dhigin aada hadda tahay allatii jihadii kunta aad ahayd calayhaa korkeedaad hore u qaabili jirtay hadda qiblo kaagamaanaan dhigin oo wax kale ugamaba jeedno ilaa waxaanu qiblo uga dhignay oo aanu kuugu celinnay iyadii hore linaclama si aanu u ogaano taqdiir kale culimmada qaarkood ay qadareenoo oo allatiidanay sifo qibladani leedahay ay ka dhigeen oo wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqibla qibladii kamaanaan dhigin allatii qibladaasoo kunta aad ahayd calayhaa ayada korkeedood qaabili jirtay maka markaad joogtay qiblatan mafcuulkaad qadaraysaa markaa qiblatan qiblo kaagamaanaan dhigin hadda ilaa waxaanu hadda qiblo uga dhignay uun linaclama si aanu u ogaano haddaba ikhtibaar weeye imtixaan markaa cilmigani muxuu yahay waxaa dee min caqiidati ahli sunna waljamaaca ah in ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay cilmi asali ah oo ilaahay uu ogsoon yahay koonkan waxa ka dhaci doona iyo wixii ka dhacay iyo maaragtay wax kastoo ahaanayaba idan markaa linaclamadani waa cilmi yataratabu calayhi athawaabu waalciqaab weeye marka asaalatan ilaahay wuu ogyahay waxa koonkan ka dhacay oo dhan laakiin cidduu ka ogaaday wuxuu ka ogaaday markay fulinayso waxa ka dhalanaya oo ka ratibmaya abaalmarin macnaa qofkan ilaahay wuxuu ogaa subxaana wa tacaala inuu camalkaas samaynayo samayn doono laakiin ilaahay ciqaabka kuma fulinayo ilaa qofkii camalkii uu sameeyo ilaa linaclama marka waa cilmi uu ka dhashay abaalmarin amba ciqaabe ay ka dhalatay weeye idan mufasiriintaad ku arkaysaa cilmi duhuur iyagoo leh macnaa in la arko oo dadku u muuqdo moogtahay ee ha u qaadanin ibtilaaga ilaahay markuu samaynayo imtixaanka ee addoommada camal ku waajibinayo ilaahay inuu cilmi ka faa'iidaysanayo waa qadiyad qaldan weeye marka waxaad u raajixi karaysaan maaragtay bal imaam raximah llahu tacaala mufasirkii maaragtay salafiga ahaa shanqiiti ilaa linaclama si aan u ogaano hadda mufasiriinta qaarkood baa ku leh waxaanu uga dhigno un qiblo wax kale ugamaanaan dhigin ilaa linaclama si aanu u aragna mooyaan marka bimacnaa nara oo ay ku fasireen si aanu u ogaano man mid yatabicu raaci doona alrasuula rasuulka raaci doona si aanu u ogaano baanu sidaa u yeelna minman si aanu uga ogaano yanqalibu noqon doona iska ridoobi doona calaa caqibayhi xaala kownihi calaa caqibayh xaaluu yahay kii labadiisa cirbood ku taagan dib u noqon doona si aan uga ogaano markaanu waajib ka keenno ayay dadkii kale soocmi doonaan oo tamiis baa dhici doona wey wain kaanat waxay ahayd wain kaanat waxay ahaatay ay taxwiilu qibla amba qisadan markaa intan mukhafafa min athaqiila baa la yidhaahdaa markaa waa wareejinta qiblada la wareejiyey inay culus tahay waa naskii ugu horeeyey xukunkii ugu horeeye la laalay wey markaa qof iimaankiisu sugan yahay mooye dadka kale ibtilaa iyo imtixaan bay ku noqonaysaa wain kaanat waxay ahaatay wareejinta qiblada la wareejiyey ay taxwiil ah, wain kaanat waxay ahaatay wareejinta qibladii lasoo wareejiyey maka lagu wareejiyey la kabiira ay la haqiila mid culus bay ahaatay mid culus bay noqotay ilaa cala aladiina kuwii dushooda mooyaane kuwii baana ku cuslayn ilaa cala aladiina kuwii kolkooda mooyaan kuwaasi ayaana ku cuslayn hada allaahu ay hadaahum allaahu ilaahay uu hanuuniyey kuwa ilaahay hanuuniyey kumay cuslayn wamaa kaana allaahu allana ma ahaanin subxaanahu watacaala wamaa kaana allaahu allana ma aha subxaanahu watacaala liyudiica mid lumin doona macnaha ilaahay ma doonaayo wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin macnaha kii doonaaya liyudiica inuu dayaco iimaanakum ay salaatakum salaadiinna inuu dayaco wamaa kaana allaahu allana ma ahaanin macnaha kii doonaaya liyudiica inuu dayaco ay an yudiica daycidkii rabi doonaya ma ahaanin iimaanakum ay salaatakum salaadiinna uطiico marka aliimaanu halkan waxaa la yidhaahdaa asalaad ee sababtuna waxay ahayd rasuulku intuu u tukan jiray xagga bayt اlmaqdis dee rag badan oo saxaabadii ah ayaa dhintay sida bara xadiiskiisa uu caddaynayo fi صaxiixayn ku jiray markaa saxaabadii ayaa warwar bay sameeyeen oo waxay yidhahdeen talow raggii intii bayt اlmaqdis xaggeeda jiray dhintay maa xaalahum fii daalik maxay noqonaysaa arrintooda markaasaa ilaahay leeyahay salaadiinna ilaahay dayici maayo camalkii aad samaysayna salaadii xaggaa intii la qaabili jiray salaaddaad tukatee mid dayacamaysa oo ilaahay uu luminayo ma aha ina allaha alle binnaas rabbi dadka waxa uu yahay la ra'uuf allaha u tulista badan weeye raxiim una naxariista badan qad nara marka rasuulka ilaahay isagaa jeclaa intuu baytlmaqdis ka soo jeesto inuu qiblada qaabilo laakiin de ilaahay waa fara mooyaane rasuulku maaragtay ila waxyibuu ku socdaye arrin u suurtoobaysa may ahayn laakiin ilaahay uu baryi jiray inuu xaggan u jeediyo qad naraa waxaanu aragnay baa ilaahay subxaana wa tacaala qad naraa waanu aragnaa dhab ahaan iyo xaqiiqa ahaan taqalluba wajhika wejigaaga noqnoqoshadiisa taqaluba wajhika wejigaaga ku noqnoqoshadiisa fi samaai xagga samada uu ku noqnoqonayo eed ilaahay baryayso ood baryada badinayso ee falanuwalliyannaka alle ayaa dhaartay subxaana wa tacaala falanuwalliyannaka waxaanu kuu jeedin doonaa oo aanu kuu jeedin doonaa nebi muxammadow qibla qiblo ayaanu kuu jeedin doonaa qibladaasoo tardaahaa aada raalli ka tahay tardaahaa aada raalli ka tahay baanu kuu jeedin doonaa markaa sidaasaynu nidhi waxaa kaloo odhan kartaa falanuwalliyannaka waxaanu ku siin doonaa qibla qibla ayaanu ku siin doonaa tardaahaa aada raali ka tahay ee fawalli u jeedi wajhaka wejigaaga u jeedi shadra almasjidi masaajidka xaggiisa shadra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi masaajidka alxaraam xurmada leh waxayumaa kuntum meel kastood ahaataanba waxayumaa kuntum meel kastood ahaataanba fawalluu u jeediya wujuuhakum wejiyadiinna u jeediya shadrahu ay shadra almasjidi masaajidka xaggiisa usoo jeediya uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwa la siiyey layaclamuuna way ogsoon yihiin annahu jeedintan qiblada laguu soo jeediya ay taxwiil annahu ay ana taxwiila jeedintani alxaq xaq inuu yahay min rabbihim xagga rabbigood ka sugnaaday way ogsoon yihiin wama allaahu allana ma ahaanin bigaafilin kii moogan camaa ay can iladii kii rabi ma moogana yacmaluunahu ay samaynayaan ama camaa yacmaluun ay can camalihim camalkooda ilaahay ma moogana subxaanahu wa tacaala walain atayt lidaalika aayaadkan bay u daliishadaan maaragtay nimankan maalikiyada la yidhaahdaa qofka musalliga ahi waxau eegayaa bay leeyihiin yanduru amaamah ila xagga masjid xaraamka u jeedsada layni marka xagga hortiisa ku beegan buu eegayaa bay leeyihiin halka culimada kale sida imaam shaafici iyo imaam axmed iyo abu xaniifa iyo qolyahaas ay ku tageen inuu qofku eegayo mawdicu sujuudihi halka uu ku sujuudayo ma arkayso marka waad oran kartaa walain atayta wallaahi lain atayta haddaad ula timaado nebi muxamedow lain atayta haddaad ula timaado aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwa la siiyey haddaad ula timaado bikulli aaya aayad dhammaanteed macnaa aayad walba bikulli aayatin aayad walba haddaad ula timaado maa tabicuu raaci maayaan qiblataka qibladaada raaci maayaan ma raaci doonaan ba kadhi maa tabicuu qiblataka qibladaada ma raaci doonaan baa ilaahay wamaa anta adna maad ahaanin bitaabic kii raacaya qiblatahum ayagana qibladooda kuma raacaysi wamaa bacduhum ayaga barhkoodna may ahaanin bitaabicin kuwii raaci qiblata bacdin barhka kale qibladooda oo yuhuud iyo nasaaraba dee meel uma wada tukadaan oo meel uma wada jeedkanayaan ay kala wada jeedaan wallaahi lain muraadkuna waa innaga weeyi waay rasuulka ilaahay wax ka suuroobaya tani may ahayn laakiin ummad marka lala hadlayo de waxa lala hadlaa un cidda hogaamisa wallaahi lain itabacta haddaad raacdo nebi muxamedow ahwaaahum ay ahwaaa ahlilkitaab ahwaaahum kuwa ahlulkitaabka ah hawadooda haddaad raacdo waa mabaadidooda iyo waxa iska wadwadaane min bacdi maa kii dabadi min bacdi maa kii dabadi jaaaka adiga ku yimi oo min alcilmi ka ah haddaad raacdo innaka adigu idan ay in ittabactahum idan xarfu jawaabin idan ay in ittabactahum haddaad raacdo la min aaalimiin kuwa aalimiinta abaad ah ka mid ahaanaysa la min aaalimiin kuwa aalimiinta ah ayaad noqon ayaa ilaahay leeyihi subxaanahu wa aladiina kuwa aataynaanu siinay hum ayaga alkitaabaanu siinay yacrifuuna way garanayaan hu nebi muxamed rasuulnimadiisay garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayaan oo kale abnaa'ahum caruurtooda siday u garanayaan bay u garanayaan xaqiiqa ahaan wa ina fariiqa qayb minhum ay min ahli lkitaabi ka midiina layaktumuuna waxay qarinayaan amba ay qariyaan alxaqa xaqa ayay qariyaan walxaal bay qariyaan hum ayagu yaclamuuna ay ogsoon yihiin xaqu siduu yahay ayay caadadoodaaba waxay iska tahay kitmaanu lxaq ayaa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala xaqay qarinayaan baa rabbi alxaqu xaquba ashwaa jinsiya xaqba alxaqu xaqu min rabbik xagga rabbigaabu ee falaa takuunanna ha noqon oo ha noqon min almumtariin kuwa shakisan mid ka mid ah waa min alimtiraac min almumtariin ay min ashaakiin kuwa shakisan mid ka mid ah macnaa ha noqon macnaa ha shakiin ilaahay subxana wa tacala saasuu leeyy markaa rasuulka ilaahay ma shakeeyo alxaqu aladii laa miryata fiihi walaa shak walikullin qolo waliba waxay leedahay tanwiintaasaa ciwad bay waxay ka tahay ma ogtahay mudaaf walikullin ay walikulli ummatin ummad waliba waxay leedahay walikullin qolo waliba waxay leedahay wijha qiblo ayay leedahay ama mashruuc ha noqoto aan bayna noqon wijha ay jiha qiblo ayay leedahay aqaabisho oo huwa damiirkaa kulligaynu u celinaynaa oo huwa kulligaasi muwallii uu u jeediyo haa jihadaasi wajhahu wejigiisa u jeediyo taasay leedahay ama walikullin qolo wariba wijhabay leedahay huwa alle subxaanahu watacaala muwallikii u jeediya uu yahay haa jihadaasi iyaahu kaa qofka walikullin qolo wariba wijhabay leedahay huwa alle huwa maaragtay kulligu muwallikii u yahay haa qibladaasi wajhu ee fastabiquu u degdega alkhayraat khayraadka u degdega fastabiquu alkhayraati ay ilaa min baab alxadf waliisaal baa la yidhaha ma ogtahay ila alkhayraat fastabiquu degdega alkhayraat khayrka u degdega aynamaa takuunu meel kastood ahaataanba yati wuu idinkeeni bikum idin yati bikum wuu idinkeeni allaahu alle yatikum amba wuu idinla iman bikum allaahu yati bikum allah alle ayaa idinla iman doona jamiica halati ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiiru kii kala wey wa min xayu kharajta waa amarkii saddexaad weeye culimmadu laba siyaabood bay takraarkan soo celcelintan ku fasireen qole waxay leeyihin maadaama uu yahay nasakhii ugu horeeyey si dadka loo baro waa la soo celcelinayaa ma arkaysa culimmada qaarkoodna way kala qaadqaadaan oo waxay leeyihin dadku saddex bay u qaybsamayaan mid kacbada arkaya oo inuu qaabilo toos caynteeda ay tahay mid maka jooga dee xaggagii kacbada inuu soo tukada ay tahay iyo mid aan maka joogin inta way ku fasireen tafaasiirtaa u raajixi doontaa wa min xayu kharajta meesha aad u baxdaba marka mintani maxay tahay imika macnaha waxaad ka jeedsiga ka soo bilaa minta liibtidaa ilghaaya la yidhaahdaa oo maalan halkaa kastoo tagtaanba ka soo qaabila weeye ilaahay beydkiisa wa min xaysu kharajta meel kastood u baxdaba fawalli ka soo jeedi wajhaka wejigaaga uga soo jeedi shabra almasjidi masaajidka xaggiisa alxaraam wa min xaysu kharajta meel kastood u baxdo safar ku tagtaba fawalli jeedi wajhaka wejigaaga udu shadra almasjidi masaajidka xaggiisa alxaraam wainahu qaabilada masaajidka la qaabilaa lalxaq xaq weeye oo min rabbik wama allaahu allana bigaafilkii moogan ma aha camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wa min xayu kharajta meel kastood u baxdaanba fawallii ka jeediya wajhak wejigaaga uga jeedi shadra almasjidi masaajidka xaggiisa alxaraam waxayumaa kuntum meel kastood ahaataanba fawalluu u jeediya wujuuhakum wejiyadiina shadrahu ay shadra almasjidi masaajidka xaggiisa soo qaabila baa ilaahay subxaana wa tacaala marka qiblada in la soo qaabilo oo kacbada xaggeedii loo soo tukado ilaahay faray subxaana wa tacaala aayaadka muxuu alle sidaa u yeelay lianlaa yakuuna si aanay u ahaanin linnaasi dadka si aanay ugu ahaanin calaykum korkiinna xaalay ahaatay xuja gare oo aanay maalan yuhuuddu odhanin oo kale maalan maadaama bayt almaqdes aa qaabilaysaan limaada maxaa u khaalifaseen diintayada inteeda kale mar haddaa nala qiblo noqoteen baa nala diin noqotaa si aanay taada odhan lian laa yakuuna si aanay ugu ahaanin linnaasi dadka ay facalnaa dalik qadar waxbuu ku tacalluqaya lian laa yakuuna si aanay ugu ahaanin linnaasi dadka calaykum korkiinna xaalay ahaatay xuja ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga falay oo minhum ayaa ka mid a ah. <laughs> kuwa daliil kasta haddii la kelo umurmaya aalimku umurmaya laa yaqnac ila aladiina dalamuu oo maalan kuwana dee xujo ma helayaan aalimiintu laakiin waxaa iska caado ah inay had iyo jeer ala yihiin qaar aan xaqa qaadaninba wey ilaadani bimacnaa waawna way noqon kartaa weeyaano lianlaa yakuuna si aan ugu ahanin linaasi dadka calaykum xuja dood ila aladiina iyo waladiina kuwiiba si aanay xuja ugu ahaanin dalabuu dulmiga falaya minhum ayaa ka mid falaa takhshaw ha ka baqanina baa ilaahay yidhi hum ayaga wakhshawnii aniga iga baqa waliutima lianlaa yakuuna bay ku xidhantahay waxaa kaloo sidaa u yeelay waliutima liutima si aan ugu taam yeelo nicmatii nicmadayda si aan ugu taam yeelo calaykum korkiina iyo walacalakum tahtaduun walikay tahtaduu si aad u hanuuntaanba kama arsalna kaafkana eeg waa nactu limasdari maxduuf o waliyutima inaan ku taam yeelo calaykum korkiina nicmatii nicmadayda calaykum korkiina si aan ugu taam yeelo itmaaman taamyeelid itmaaman taamyeelid taamyeelidaasoo ka itmaamihaa la mid ah kaitkamaa ay ka itmaamihaa taamyeelideedii oo kale ah kamaa arsalnaa ay biirsaalina soo diridayadaba sidaanu ugu taam yeelnay fiikum dhexdiinna aanu u soo diray rasuula rasuul si aanu idinku soo diray minkum idinka idin ka mida waliyutima si aan ugu taam yeelo nicmatii nicmadayda calaykum korkiina walacalakum tahtaduun kamaa ay itmaaman taamyeelid nicmadayda korkiina si aan ugu taamyeelo taamyeelid kamaa maarag taamyeelidaasoo taameelidaasoo kamaa arsalnaa sidaan ugu soo diray oo kalea fiikum dhexdiinna rasuula rasuul sidaan idinku soo diray rasuulkaasoo minkum idinka idinka mid ah rasuulkaasoo yatluu akhriya calaykum korkiina aayaatinaa ku akhriya rasuulkaasoo wayusakiikum idin dahira xumaan oo dhan idinka maydha rasuulkaasoo wayucallimukum idin bara alkitaaba idin bara waalxikmata fahmid la fahmo idin bara amba sunnahaba idin bara rasuulkaasoo waa yucalimukum idin bara maa wax idin bara lam takuunuu aydaan ahayn taclamuuna kuwi yaqaana ee fadkuruunii ixusa baa ilaahay yidhi adkurkum waan idin xusiyey mala aad ilaahay ku dhex xusayso mid ka khayr badan baa rabbi idinku xusiyay haddaad naftaada ku xustana tiisa ilaahay kaa xusi doona fadkuruunii ixusa adkurkum waan idin xusiyey waa jawaabtii amarka adkurkum washkuruu lii iigu shukiya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ii mahad celiya walaa takfuruun ha ina idafirina walaa takfuruunii hana idafirina baa ilahay yihi subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyay ow istaciinuu kaalmaysta bisabri kaalmaysta iyo wasalaa ina allaha alle maca asaabiriin kuwa sabra ilaahay kii la jiro weeye subxaana waa maciyatun khaasa wey walaa taquuluu ha odhan liman qof ha odhanina yuqtalu la dilay fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa kuwa lagu dilay amwaat hum ayagu amwaat kuwa dhintay weeye amba mayd weeye ha odhanina bal eh hum qadar axyaa kuwa nool weeye walaakin ha yeeshe ee eh, laa tashcuruuna ma ogsoonidin iyagu noloshoodaas ma arkaysaa ilaahay baa og subxaana wa tacaala walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waxaanu idinku jirabi doonaa ayaanu idinku imtixaami doonaa bishay waxoogaa baanu idinku imtixaami doonaa min alkhawfi cabsi ah waaljuuci gaajo ah wanaqsin baanu idinku imtixaami yarayn min alamwaali xoolaha la yareeyo waalanfusi dadka la yareeyo dhimataan wahamaraat midhaha la yareeyo oo abaar iyo imtixaan dhaco ee wabashir u bishaaree nebi muxamedow assaabiriina kuwa sabra u bishaaree aladiina saabiriintaasiyo idaa asaabathum markay haleesho idaa asaabathum markay haleesho musiiba mid wa haleeshaa waa ismu faacile musiiba mid wa haleeshaa qaaluu yidhaahdaa innaa annagu lilaahi alle ayaana leh waanu u sugnaanay wa innaa annagu ilayhi ila allah alle xaggiisa uun raajicuuna kuwii u noqonaya baan nahay kuwaa u bishaaree ulaaika kuwaasi calayhim kor ulaaika kuwaasi calayhim korkooda waxa ah salawaatun ah, maaragtay ammaano min rabbihim xagga rabbigood ka ah ilaahay baa ammaani doono weeye waraxma marka asalaatu hiya hanaau min allaahi weeye asaxu tafaasiir lidaalika waad garanaysaa arraxma baa la keenay ma ogta ulaaika duulkaasi calayhim ulaaika kuwaasi calayhim korkooda salawaatun baa ulaaika kuwaasi salawaatun baa calayhim korkooda ah min rabbihim waraxma baa ah naxariis ammaan baa ah ay xagga ilaahay ka mudanayaan iyo naxariis wa ulaaika duulkaasi hum ayagunba almuhtaduuna kuwii hanuunaya ina safa sawab eh, maaragtay buurtaa safa la yidhaahdo dawaafideeda iyo walmarwa marwa dawaafideeda asafa walmarwa waa jabalaani fii maka maaragtay fi lmasjid iminka buur ahaan uma muuqan maayaanba masaajidka gudihiisay ku jiraan masaajidka gudihiisay ku jiraan buurba arki maysid iyadaa iskeeda waxbay mariyeen waana laamiye ay noqdeen intii mascaaga la ordayaa labada buuro dushoodana waxbaa ku daadsan masaajid gudihiisa ku jiraanay laba buurood imika arki karaysaa ma jirto marka waa dawaafka la dawaafayo ilaahay wuxuu leeyay ina asafa buurtan safa la yidhaahdo iyo walmarwa iyo tan kale marwo la yidhaahdaa min shacaa'ir illaahi alla meelaha lagu caabudo ayay ka mid yihiin ashacaa'ir waa jamcu shaciira waa calaamad weeye waa meelaha alle lagu caabudo kuwo ka mida weeye min shacaa'ir illaahi alle meelaha lagu caabudo ayay ka mid yihiin ee lagu sameeyo camalkan sacyiga ah ayay ka mid yihiin weeye ee faman xaja qofka xaja ukicitima albeyta beytka qofka xaja aw ictamara amaba cumraysta falaa junaaxa dembi ma ahaanin calayhi korkiisa an yadawafa inuu dawaafo bihimaa labadaa inuu dawaafo ee waxaa iska jirtay sanusuulka aayaddaa jiray waagii hore dee jaahiliyadii baa laba sanan baa ooli jiray oo ay maaragtay dee tacdiimin jireen ay weyneyn jireen ay ku dawaafi jireen idaa markii islaamku yimi bay dhibsadeen dadka qaarkoo saxaabadii oo yidhaahdeen ma meeshii jaahiliyadii aslaamta lagu caabudi jiray baan dawaaf ku samaynaynaa markaasaa ilaahay faraya subxaana watacaala dawaafida la dawaafay hadda inay sharci iyo cibaadaba ay tahay idan sacyiga amba xaj markaa tagto aad saciyayso labadan eh, safa bayna safa walmarwa iyo haddaad cumraysanayso culimada qaarkood waxay qabaan ruknun fi lxaji inay yihiin eh, maalan cumrada labadaba waa sida uu yahay madhabka shaafici waana riwaaya can axmed waana sida mashhuurka ka ah maaragtay can imaam malik culimada qaarkood waxay leeyihin waa waajibe rukni ma aha oo qofku haddii uu camti uga tago iyo hadduu sahwi uga tagaba waa inuu dhiig daadiyo oo xoolo gowraco kaasaa kabaya waana riwaaya can axmed qowl kale ayaa odhanayaaba waa mustaxab buu odhanayaa laakiin qowlka hore ayaa arjax ah in maaragtay eh, sacyigu uu yahay ruknu min arkaani alxaji aw alcumra inuu yahay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa khuduu canii manaasikakom rasuulkuna masaasu sameeyey xadiidkii caaisha ee saxiixa ku jira isaga laftigiisu waad garanaysaan allah wuxuu ihi falaa junaaha calayhi qofka dawaafo korkiisa ma ahaa nin dembi an yadawafa inuu dawaafo bihimaa dawaafidaa dembi wax ku saarani ma jiro waman tadawaca qofka siyaadsada waman tadawaca qofka siyaadsada khayra ay bikhayrin وبنسع الخافض waxa lagu nasbiyay khayra ay bikhayrin khayrun qofka siyaasada sunayaasha iska badiya fa inna allaha la shaakir ilaahu shukrina qawiy subhanaka shukrina qawiy alla subhanahu wa ta'ala mahdiya maana inta yarna ka aqbala alim allah ilmiga badanna wi inna alladhina kuwa yaktumuna qariya ma kii kuwa qarinaya anzalna aanu soo dejinay waa waciid aad u adag weeye qofka qariya inuu khatar badan ku sugay ina aladiina kuwa yaktumuuna qariya maa anzal maa midka kuwa qariya maa kii qariya ansalna aanu soo dejinnay oo min albayinaati ah waalhudaa hanuun ah min bacdi maa bayannaa intaanu caddaynay dabadii hukaa linnaasi dadka intaanu ugu caddaynay fi lkitaabi ulaa'ika kuwaasi yalcanuhum allah ilaahay baa nacdari doonoo naxariistiisa ka fogayn doona wayalcanuhum waxaana nacdali doona allaacinood inta wax nacdashaana way nacdali doonaan baa ilaaha yidhi subxaana wa tacaala waa arrin aada u khatar badan ee qofku hadduu caddeeyo arrinta sharciga ah iyo hadiga naafic ee qulubta wax u taraya iyadoo ilaahay uu bayaamiyey aad buu qofkaasi khatar ugu sugan yahay man su'ila can cilmin fakatamahu uljima ywma alqiyaamati bilijaamin min naar waa qadiyad aada iyo aada u khatar badan ma arkaysa allah wuxuu ihi subxaana wa tacala in aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzalnaa waxaanu soo dejinnay oo min albayinaati ti ah xujo cadcad ah, walhudaa hanuuna ah, min bacdi maa bayanna intaanu caddaynay hukaa linaasi dadka aanu ugu caddaynay fi lkitaab ulaa'ika du kuwaasi yalcanuhum allah ilaahay baa nacdali doona wayalcanuhum allaacinuun ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay kuwa iyaga lama nacdali doono oo waxaad ka istisnoonaysaa maaragtay humtaasa mustasnaa minhugii ah kuwa ilaahay waa la nacdali doonaa ila aladiina kuwii mooyaane kuwaasaa la nacdalay taabuu toobad keenay waxay ka toobad keeneen qarintii wa aslaxuu hagaajiyey camalkoodii wabayanuu caddeeyey waa min atawba xaquu qariyay inuu caddeeyo fa ulaa'ika kuwaasi atuubu calayhi waa ku soo noqon doonaa baa ilaahay yidhi atuubu calayhi waa ku soo noqon waa ka toobad aqbali wa anigu attawaab allaha toobad aqbalidda badan baan ahay ilahay baa waafajinaya subxana wa tacaala alraxiim allaha naxariista badan baan ahay ma arkaysaa <clears throat> markaa qof kasta haddii uu daaci ku ahaa bale iyo baas iyo bidac iyo wixii la mid ah waa inuu ilaahay uga toobadkeeno uga noqdo weeye ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay walxaal dhintay hum ayagu kufaar gaale ay yihiine gaalnimadii ku baxay ulaa'ika kuwaasi calayhim korkooda lacnat llaahiba ah lacnada ilaahayba ah waalmalaa'ika walacnat lmalaa'ika malaa'igta nacdasheeda ayaa kuwa korkooda ah wannaasi walacnat nnaas dadka nacdashooda ayaa kuwa korkooda ay ah. habaari doonaan ajmaciina dhammaanba adi qiyaamahay habaari xataa iyaga is habaari doona wihi khaalidiina xaalay ku ila waxaa ka dhalanaya cadaab wey khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiiha cadaabka dhexdiisa allacna ayaa waxaa ka dhalanaya cadaab laa yukhafafu xaal aan laga khafiifin doonin bay ku waari doonaan canhum ayaga xaggooda alcadaab cadaabka aan laga khafiifin doonin amba laa yukhafaf lagama khafiifin doono canhum ayaga xaggooda alcadaab lagama fudaydin doono walaa hum mana ahaa yundaruuna kuwa loo kaadin doono intay cudurka cudur daaranayaan markaa masaa-isha meesha ku jirta waxa weeye hubta khilaafiyada kuma jiro kufaarta in la nacdalaa inay bannaan tahay cumuuman amaa kaafirka mucayanka ah waxay ku tegeen jamaaca min alculamaa inaan la nacdalaynin ayay ku tegeen daa'ifa ukhraa waxay leeyihiin way bannaan tahay in maaragtay la nacdalo kaafirka mucayanka ah ayay leeyihiin waana siduu doorbiday ibnuulcarabi almaaliki baa loo jeedaa laba ibnu carabi baa jira mid waa nakiratun waa kii inkaari kudhacdigii xuluuliga ahaa weeye ma arkaysa markaa xadiis buu xujaysanayaa isaga laftiisu laakiin dacfi baa ku jira xadiiskaa xujaysanayo marka ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walaa hum yundaruun masaaisha meelaasaa ula noqon doonta wa ilaahukum ilaahiin allaha subxaana wa tacaala cibaadada xaqa ulihi ilaahun mid la caabudo wey waaxid oo keli ah laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane alraxmaanu wey ilaah naxariista badan subxaana guud ahaan ugu dadka ugu naxariista alraxiim gaar ahaanna ilaaha muuminiinta ugu naxariista wey inna fii khalqi asamaawaati saadka abuuritaankooda waxaa ku sugan waayo la-aayaadkaa dambe ayaa ismigii innada dhacaya ma ogtahay waa iska macruuf innada khabarkeeda markuu goro xarafka jaar amba darafuu noqdo wuu iska taqadumaa inna fii khalqi asamaawaat saadka abuuridooda iyo waalardi arlada abuurideeda iyo wakhtilaafi alleyli waannahaar habeenka iyo maalinta iskhilaafsanaantooda iskhilaafidooda markuu mid tago mid kala yimaado amba xagga midabka ay ku kala duwan yihiin ambaba maaragtay iyo wafulki waalfulki ay wa fii khalqi اlfulki iyo doonida abuuristeeda allatii doonyahaasoo tajrii qulqulaysa fi lbaxri badda soconaysa dareeraysa qulqulaysa bimacnaa waxna la soconaysa yanfacu anfacaya annaasa dadka iyo wamaa iyo wa fii khalqi maa amba wa fii maakii ansala allaahu ilaahay uu soo dejiyey min asamaa samada xaggeeda uu ka soo dejiyey oo min maa'in biyo ah oo fa axyaa uu ku nooleeyey bihi biyihii alarda arladii kuoo arlada ku nooleeyey bacda mowtihaa arladu intay dhimatay dabadeed oo wabatha uu firdhiyey alle fiihaa arlada dhexdeeda uu ku faafiyey min kulli daabba wax kastoo dhaqaaqa min kulli daabba wax kastoo dhaqaaqa mintani waa iska sila weeye qowlka fash iska qabo oo wabatha uu faafiyey fiiha arlada dhexdeeda min kulli daabba mid kastoo dhaqaaqa alla uu ku fidiyey iyo wa tasriifi riyaaxi dabaylaha rogrogidooda hadba ay jiha ka imanayaan wa tasriifi riyaax dabaylaha rogrogidooda iyo wasaxaabi iyo daruuraha ee wa fii khalqi saxaab amba daruuraha rogrogidooda daruuraha almusahari la sakhiray la layliyey almusakhari lagu layliyey bayna aلsamaa'i waalardi arlada iyo samada dhexdooda laaayaatin ismigii inada halka laaayaat aayado ayaa maaragtay kuwaa ku sugan liqaaw duul bay ugu sugan yihiin yacqiluun ayagu wax caqliyeynaya wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man qaar baa ka mida duul baa ka mida yatakhidu dhigta yeesha min duuni illaahi alla sokadi andaada kuwa ay alla barbar dhigaan ay la simaan alandaad waa jamcu niddin weeye ilaahay qaar ay kalaamad dhigaan wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man qaar baa ka mida ah, yatakhidu ka yeesha ama yeesha min duuni illaahi la sokadi andaadaa kuwa alla ay barbar dhigaan ay baryaan ay tacdiimiyaan andaadaaso yuxibbuuna ay jecel yihiin hum ayagu kuwaasi ka xubbi illaahi sida alla loo jeclaado oo kale oo maarkaysa ka xub illaah alla sida loo jeclaado oo kale amba ka xub illaahi ka xubi mu'miniintu siday u jeclaadaan oo kale allah alla sida u jeclaadaan bay sidaa u yeelayaan amba ka xub ayaga laftigooda waa kuwo ilaahay iyo kuwo kale wada jeclaanaya weeye waa qadiyad khatiir badan weeye xubigu waa in alla ula maaragta subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ayaa ashaddu kuwaasaa ka daran xubbaa xagga jeclaanta lilaahi alla la jeclaado kuwa iimaan kale baa ilaahay jeclaasho badan weeye subxaanahu wa tacaala rabbi sidaasuu leey walow yara walow taraana waa la akhriyaa aayaddani ishkaal badan ma laha walow taraa haddii la akhriyo ma arkaysaa walow yaraadaas ayaa maaragtay tafaasiir fara badan iyo hadal badanba way leedahay ashalu tafsiir wa adunnu annahu asaxuhaa in shaa allah ayaynu iskaga laqbaynaynaayo faacilkaynu qadaraynaa waa damiiru noqonaya cidda qofka maaragtay joogi doona un xilliga walow yaraa hadduu arki lahaa araa'i mid wax arkaa wey walow yaraa hadduu arki lahaa mid wax arkaa alladiina kuwa hadduu arki lahaa dalamuu dulmiga falay kuwa dulmiga falay hadduu arki lahaa id yarowna markay arkeen alcadaaba cadaabka markay arkeen hee la ra'aa amran cadiima qadar jawaabtii lowe laa ra'a amran cadiima arin weyn ayuu arki lahaa markaa jawaabtaa xadfan annadara ka cille markaa laa ra'a amran cadiima arin weyn buu arki lahaa oo muxuu arkaya arrintaas maxay ahay waayo ana alquwa dee quwadda iyo awoodda lilaah alle ayaa iskale jamiica dhammaanteedba wa ana allaha waliana allaha muxuu arki lahaa maaragtay arrin weyn muxuu u arki lahaa ana alquwa quwaddu inay u ahaatay daraaddeed buu u arki lahaa lilaahi alle jamiica dhammaanteedba iyo wa ana allaha waliana allaha inuu alle ahaaday daraaddeed buu u arki lahaa arrin culus shadiidu cadaab cadaabadke rabbi inuu ahaaday cid xilligii hadduu arki lahaa cid xillina ay arkeen tabara'a ay iska beri yeeleen cid xillina ay arkeen cadaabkaa tabara'a ay iska bari yeeleen aladiina kuwa maaragtay itubicuu la raacay kuwa la raacay markay iska bari yeeleen min aladiina kuwii ittabacuu raacay kuwa hore waa kuwii saadada ahaa wey min alladiina kuwii ay iska bari yeeleen itabacuu raacay id xilligiina hadday arki lahaayeen amba arki lahaa tabara'a aladiina kuwii ay ka beri noqdeen itubicuu la raacay baad odhanaysaa kuwii la raacay madaxda ahaa min aladiina kuwii ay iska beri yeeleen itabacuu raacay walxaalna ay iska beri yeeleen ra-ow ay arkeen alcadaaba cadaabka ay arkeen oo wataqadacat ay go'day bihim ay bisababi kufrihim gaalnimadooda daraaddeed ay u gogo'day alasbaab xidhiidhadii ka dhexeeyey oo dhammi ay ka gogoday amba wataqadacat ay ka go'day bihim ay canhum ayaga xaggooda alasbaab oo waqaala aladiina kuwiina ay yidhaahdeen ittabacuu wax raacay ee iska ahaa low anna lana alla noo ahaateena tamani baa la yidhahdaa low anna lanaa alla maxay noogu ahaan weyday karra noqosho celin nala celiyo karra celini may noo ahaato oo fanatabara'a jawaabtii weeye oo markaa haddii nala celiyo fanatabara'a aanu ka beri noqonno iska beri yeelno minhum kuwan kamaa tabara'uu siday iskaga beri yeeleen oo kale mina annaga kadalika alamru kadalik kaafka faamixda rafca yaala alamru arinku kadaalika sidaa weeye arrintu sidaasay u dhici doontaa ee mari doontaa yurihim ullah allah wuxuu tusi doonaa wuxuu tusi doonaa hum ayaga yurihim alla wuxuu yurihim wuxuu tusi doonaa iyaga allahu alle acmaalahum buu tusi doonaa xasaraatin xaalay tahay qoomamo calayhim korkooda ay ku tahay baa alla tusi doonaa ma og tahay ra'aadan markaa sidaa laba mafcuulun baynu siinay yurihim ullah alla wuxuu tusi doonaa kuwani acmaalahum buu rabbi tusi doonaa xasaraat xaalay tahay camaladaasi mid qoomamo iyo murugo iyo tiraanyo calayhim korkooda wamaa hum manay ahaanin bikhaarijiina kuwii ka bixi min annaar naarta kuwii ka bixi doonana may ahaan yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo yaa ayuha annaas dadow dad yahow yaa ayuha annaasu dad yahow kuluu cuna mima ay bacda maa kii ilaa wax kastoo arlada yaalla lamada wada cuno dhagxaanta ma cuntid marka minta waa tabciidiye wey yaa ayuha nnaasu dad yahow kuluu cuna mimaa ay bacda maa kii barkii cuna filardi arlada ku sugan xalaalaa xaal uu yahay xalaal uu yahay xalaashaasoo dayibaa wanaagsan walaa tattabicu ha raacraacina khuduwaati shaydaan shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacinaya duruqdiisa hagmarinabaa ilaaha yidhi subxaana wa tacaala innahu shaydaanku lakum idinka wuxuu idin yahay cadow cadow buu idin yahay mubiin cadaawadiisuna ay cad tahay iyo cadowtinimadiisu inamaa yaamurukum wuxuu idin amraa uun shaydaanku wax wanaagsanba dadka ma amro inamaa yaamurukum wuxuu idin amraa uun bisuu xumaan haddaad adeecdaan iyo walfaxshaa mid foolxumo badan arinta dhegxumada ah walfaxshaa waa sina iyo xumaan iyo taanay ku xidhan tahay wa an taquuluu wa bi an taquuluu inaad tidhaahdaan ood ku been abuurataan cala allaahi alla korkiisana maa laa taclamuuna wax idaan war wahay qadiyad khatar badan weeye qofku arrinaan waa qoon u oo ila diintiisa amarku ka hadlayo halis buu gelay alqowlu cala allaahi bilaa cilmin waa halis weeye markaa maxaa gudagelaya fayadkhulu fii hada kullu kaafirin wa kullu mubtadicin ayda iska ilaali ma ogtay waxaan ilaahay diidiisahay markaad ilaahay deen dadka uga dhigto ma arkaysaa waad gelaysa shirkiyaad iyo kufriyaad iyo xumaan oo dhan qaar baa tawasulu haysta iyo diinu haysta oo waxba iskudagelayaan ayadan shakila-aan wey waidaa qiila haddii la yidhaahdo lahum ayaga haddii lagu yidhaahdo ittabicuu raaca bal waidaa qiila marka lagu yidhahdo lahum ayaga ittabicuu raaca maa kii raaca ansala allaahu ilaahay soo dejiyey maa kii raaca ansala allahu ilaahay soo dejiyey qaaluu waxay yidhahdaan bal may raaci mayna kaase natabicu waxaanu raaci doonnaa maakii baanu raaci doonnaa alfaynaa aanu ku soo gaadhnay calayhi maagaba aabbaa'ana aabbayaashayo kaanu aabbayaashayo ugu nimi ay diin u arki jireen uun baanu raacayno maxaa balay ayatabicuunahum qadar ayatabicuunahum oo miyay iska raacayaan aabbayaashood walow kaana haba ahaadeen aabbaa'ahum aabbayaashood haba ahaadaan laa yacqiluuna shay-a kuwa aan waxbaba fahmayninba ha noqdaan maakii baanu raacaynaa alfaynaanu ku soo gaarnay calayhi aaba'ana ayatabicuunahum wowgaa ku cadfan shaygaa cadfan ma og tahay walow kaana aabaa'uhum aabbayaashood haba ahaadaan laa yacqiluun kuwa aan fahmaynin amba aan caqliyaynaynin shay-a shaynaba eh oo walaa yahtaduun aan hanuunayn wa mathalu ladiina kuwii sifadooda kafaruu gaaloobay iyo waladii yadcuuhum kaana qadar iyo waladii yadcuuhum iyo qofka iyaga u yeedhaya ee alla ugu yeedhaya kii sifadiisa oo kale wey yanciqu u yeedhyeedhaya bimaa wax u yeedhaya laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'a yeedhmo iyo wanidaa'a baaq mooyaane adducaa wanidaa waa isku macno weeye macnaha qofka u yeedhaya nimanka ee xaqa ku soo jiidaya waa qofuun daalaya qaarkood markuu la hadlayo waa gaalada kufrigaa ku baxaya inkaar bay qabaane qofka daaciga u yeedhaya wuxuu la mid yahay qof xoola u yeedhaya ila xoolo dhawaaqa iyo cid aan hadba waxaad ugu yeedhaysa way fahmayaan haddaad biyo ugu yeedhayso haddaad caro ugu yeedhayso haddaad baad ugu yeedhayso haddaad ilmahiisa ugu yeedhayso way kala yaqaana kaasi waa tafsiir wey tafsiirka labaad wuxuu odhanayaa waa iyaga laftigoodu markay alle khayrkii baryayaan ay caabudayaan balaayiya baaskan ay haystaan ayaabay noocan iska yihiin waa maalu aladiina kuwii matalkooda sifadoodu kafaruu gaaloobay baryayaan kamahali ladii waa sida kii oo kale yanciqu u yeedhyeedhaya bimaa wax u yeedhyeedhaya laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaaa yeedhmo iyo wanidaa'a baaq mooyaane amba qofka u yeedhayaa wuxuu la mid yahay qof xoola uunu yeedhaya oo iyaga sifada xoolahaba iska leh summun ay hum ayagoo summun kuwa dhagala weeye bukmun waa kuwa afla yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo kuluu cuna min ayibaati ma mid wanaagsan cuna min kuluu cuna risqakum qadar markaa kuluu cuna risqakum risiqiinna cuna weeye risiqaasio min ayibaati maa midkiisa wanaagsan ah rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay washkuruu ku shukriya lilaahi allana u mahad celiya in kuntum haddaad tihiin iyaahu tacbuduun in kuntum haddaad tihiin tacbuduuna iyaah alla keliya kuwa caabudaya rabbi qura haddaad caabudaysaa inamaa xarama wuxuu xarimay uun alle inamaa xarama rabbukum yani inamaa xarama wuxuu xarimay calaykum rabbi wuxuu idinka xarimay almaytata baktiga ayaa ilaaha idinka xarimay laba mooyaane waa kalluunka badda ku baktiya ee badku noolka ah iyo ayaxa mooyaane wadam dhiigga ayaa ilaaha idinka xarimay waa dhiigga dareeraha ah masbuuxa ah weeye oo daman masbuuxa sida ilaahay caddeeyey oo haddii la gowraco dhiiggiisa in loo dhigto la cabo maaha sidoo kale isagoo nool haddii la wareemo in dhiig laga ah, maaragtay laga daadiyo laga cabana ma sidaa darteed baa dadka qaarkood aad ku arkaysaa in maanta la yidhaahdo way bukaano ruuxaan baa ku jirta inta xole loo qalo dhiig ha la waraabiyo jaraaimta meeshaa dhacday marka ugu horaysa shaydaan baa lagu adeecay oo meesha shirki baa yaalla waa daacatu shaydaan marka labaad xaaraan ayaa maaragtay la galay oo dhig ilaahay xarimayba qofka la cabsiiye loogana dhigay inay dawo u tahay ma aha marka iska ilaali kitaabba uga soo baxay buu ku leeyay kitaab kitaabku <laughs> waa kitaab shaydaan moogta wadan ayaa ilaahay xarimay laba mooyaane waa beerka iyo beeryadada iyagu way ka harsan yihiin walaxma alkhinziir doofaarka hilibkiisa ayaa la xarimay wamaa kii ayaa laydinka xarimay uhilla lagu gowracay ee loogu dhawaaqay ihlaalka waxaa la yidhaha qaylada dhawaaqa markaa dee magaca ilahay bismi llah baa loo qaban jiray marka wax kalaa loo qabtay wamaa kiibaa laydinka xarimay ayuu xarimay alleh uhilla lagu gowracay bihi isaga ligayr illah magaca alle waxaan ahay wamaa dubixa calaa nusibi baa jira isku qaldama wamaa dubixa calaa nusib iyo wamaa uhilla likayr illah shayga haddii magacaale waxaan ahaynba lagu gowraco oo sidaa uu ku baxo wamaa uhilla likayri illaahi buu noqda wamaa dubixa calaa nusubi haddii ay tahay meelo lagu wareego oo la dawaafto oo la siyaarto oo la tacdiimiyo wixii lagu gowracaaba way soo gudagelayaan walow dukira ismullaahi alfa mara xataa magaca si la doonaa loogu qabto waynoo iman doontaa fii suurati lmaayadaynu ku arki doonaa maogta marka wamaa uhilla muwaxidkii hore muxuu yidhi wamaa uhilla likayri illaahi iyo ma ari qabuureedka waa sidaa wamaa dubixa cala nusibi buu fasiray moogta wamaa uhila ligayr illaahi iyo ma ari qabuureedka wamaa kii uhilla lagu gowracay bihi isaga liayrla faman idura qofka loo dhibaahigeliyo faman idura qofka loo baahigeliyo loo dhibaatogeliyo gaajo darteed fii maxmasa ayuu ahaa moogta hayra daadin xaaluu yahay mid xadbaxay iyo walaa caadin oo hayra caadin xaalu yahay mid xadgudbaya kayrkii oo gardararo u bixin ambaba aan xalaashanayn tafaasiir badan hayra baaqin ay hayra mustaxilin ma arkaysa hayra baaqin mid iska jeclaado ee bakti cuna iska noqday aan ahay ma arkaysa filmayta buu ku xadgudbaya walaa caadin amba mid ku xadgudbaya aan ahayn fii aklihi amba cid kaleba colaadinaya caadin waa ismu faacil ma og tahay oo qofkii mutacadiga ahaa ma ogtahay falaa ism ee cuna markaa isagoon labadaa midnaba ahayn falaa ima dembi calayhi korkiisa ma ahan oo cunista baktiga waa lagu dembaabaa ma og tahay waa dembi waa jariimo weyn oo xaaraanta sida ilaahay khamriga u xarimay khamriga siduu alla u xarimay ayuu baktigana u xaaraantimeeyey oo haddii maaragtay bakticun khabriye cabkuna waa la jaad wey waa in labadoodaba la takooro weeye khabriye cabka haddii maaragtay kana xaaraan buu cabbay ilaahay u kana haddii ay caddaato oo qofka awood ciduu doonayaaba ha noqdee lagu cadeeyo bakti cun inuu yahay waa isku jariim oo isku dembi ma arkaysa weliba kanayaaba ciqaab kale leh oo xad laga jaraa moogta marka waa inaad ogaato soomaalida waxay u haystataa bakti cunidda in lagu gumoobo uun ee uma haystaan in baktigoo la ay dembi tahay baktigoo la cuna waa dembi falaa itma calayh ina allaha allaynagumayna arag cudurayse gafuur ilaaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allah naxariista badan warbal aayaddanee ina aladiina kuwa yaktumuuna qariya aladiina baa la yidhi wadaadow waa ism mawsuul weeye alfaada cumuumku ka mid yahay cidduu doonaya ha noqo maala ahlukitaabka ina aladiina kuwa yaktumuuna qariya maa ansala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey kuwa qarinay ee min alkitaabi wayashtaruuna ku iibsada bihi kitaabkan amba la soo dejiyey amana adduunyo qaliila yar maaha lacag badan inuu siisto amana qaliila adduunya cinda allaahi qaliila adduunyado dhan baa ilahay agtiisa ku yar marka qur-aanka in badan waxaad ku arkaysaa amana qaliila waa maanta riyadaba agtiis ilahay agtiisa saaskaga ah ku iibsada qaliila yar ulaa'ika kuwaasi maa ya'kuluuna ka buuxin maayaan fii buduunihim calooshooda kama buuxinayaan ilaa naar naar mooyaane wax kale ay maa yamla'uuna darafku sidaasuu noqonay maa yaakuluuna ka buuxin maayaan fii buduunihim calooshooda kama buuxinayaan ila naar naar mooyaane wax kale walaa yukallimuhum allah ilaahayna lama hadli doono yowma alqiyaama rabbi lama hadli doono walaa yusakiihim mana dahiri doono walahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala cadaabkoo aliim soo cadaab la xanuujiyey isaga laftigiisiibaa damqanaya ambaba cadaab wax xanuujiya ayay yeelanayaan baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala markaa rabbi waxa uu leeyahy calooshooda naar bay gelinay naar bay gelinayeen ma arkaysa oo qadiyada aada u khatar badan wey rabbi waxa uu yidhi walaa yusakiihim mana dahiri doona walahum cadaabun aliim ulaa'ika duulkaas alladiina kuwa weeye ishtarow soo iibsaday aldalaala baadinimada kuwa soo iibsaday soo qaatay weeye bilhuda ba-du waxay gashaa shayga laga tegey bilhuda hanuunkiina ku soo iibsaday shilimaday suuqa geeyeen waa hanuunkii waxay soo qaateenna waa dalaaladii wey waalcadaaba cadaabkana kusoo iibsaday bilmaqfira dembi dhaafidii famaa asbarahum maxaa uga adkaysi badan tacajub baa la yidhaha siiqadan moog famaa asbarahum u sabir badana cala annaari naarta u sabir badana famaa asbarahum maxaa uga sabir badan cala annaar amaba famaa asbarahum maxaa ku sabir siiyey cala annaar naarta maxaa xamil siiyey ilaan fici afcaashay naarta ku mudanayeen iyo xumaantii oo dhan ayay maaragtay adduunyada ku sii sugnaanayaan amaba cidda aragta ayaa la yaabi doonta ma arkaysaa sabirkooda iyo adkaysiga u adkaysanaya ma ciyaadan billah allah wuxuu yidhi daalika kaas biana allaha buu ugu sugnaaday cadaabka ay ku mudanayaan biana allaha bisababi sababiyadii wey ana allaha alle nasala inuu soo dejiyey daraaddeed ayay kaas ugu sugnaaday iyaga alkitaaba kitaabkana ay ku kufiyaan rabbi inuu ku soo dejiyey bilxaq waina aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafay fi lkitaab kitaabka kuwa isku khilaafay ayaa ilaahay subxaana wa tacala rumayntiisa ma arkaysa ilaa cadaabkaa waxay ku muteen kitaabkan ilaahay xaqnimada uu ku soo dejiyey khilaafka ay khilaafayaan kuwaasi la fii shiqaaq khilaaf bay ku sugan yihiin baa ilahay le dhinac xag bay jiraan soo may odhan iyagaa cag jira wadaadu ah, la fii shiqaaq dhinac dhinacya ayay ku sugan yihiin baciid fog oo durugsan baa ilahay leeyi subxana wa tacala waa niman fogaaday baa rabbi yidhi subxaanaka allahuma bixamdik wa ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk